bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala baabu lqunuuti fi subxi qunuudka salaada subax la qunuudo cadayntiisiibuu u baab yahay iyo wixii lagu akrinayay iclam buu yidhi ana alqunuuta qunuudka fii salaati subxi salaada subax dhexdeeda ah sunnatun sunno weeyaan ayb sidaas uu tilmaamay laakiin xadiidka kusoo arooray in nabiga sala allahu calayh waali wasalama uu qunuuday salaada subax uusanna ka tegin ilaa adduunyadii uu ka baxay oo ka dhintay xadiid nakaara ay ku jirto weeyaanoo daciif ah ayb xadiidka xooga badan ee kaas uu ka hor imaanayana waxa ay tahay nabiga sal ly salam waxaa layidhi kaana rasuulu llahi sal ly salama laa yaqnutu ilaa idaa dacaa liqowmin aw calaa qowmin nebigu ma qunuudi jirin ilaa inuu dad u duceynayo ama inuu dad habaarayo ma ahan naasiladii ayuu u qunuudi jiray marka naasilada timaado ayuu u qunuudi jiray rasuulka sal allahu caleyh wali wasalam laakiin qunuud joogta iskaoo salaad subax la qunuudo saxaabigii kale la weydiiyey isagana xadiidkiisa sunanka uu ku jiray iyo abati inaka inaka sallayta khalfa anabiyi sal ly salam wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaan wa caliyin haahunaa wuxuu yiri aabow nabigaa gadaashiisa ku tukatay abubakara ku tukatay cumara ku tukatay gadaashiisa casmaana ku tukatay calina meeshan kuufa ayaa kula tukatay afa kaanuu yaqnutuuna filfajri salaada subax ma qunuudi jireen markaasuu wuxuu yidhi ey bunaya muxdathun wiilkaygiiow waa wax gadaal ka yimid oo lagu soo daray diinta kamid ma ahan marka axaadiistaas dhan waxay tilmaamayaan xadiidkan in nakaara ay ku jirto ama bacsi xoogan oo ku jiro ciise bnu mahan in la yiraahdaa ku jiro iyo ayb isagana marka hadal baa ku jiro ayb iyo kalaam fara badan rasuulkana sala allahu alayh ali wasalama marka uu qunuudayo ama dad buu u ducey jiray ama dad buu habaari jiray munaasabad ayuu ku qunuudi jiray laakiin qunuud salaad subax u go-an eh, ma jiro sida saxda xooga badan inkastoo aimada salafka qaar xooga ah ay ku tageen imaamu shaafici iyo imaam maalik ay ku tageen haddana aimada shaaficiyada dad aan qunuudi jirin baa jiro xadiidkan dacfkiisa darti waa leexday qunuudka joogtadaa la sheegay laakiin haddii imaam adiga aada leedahay oo qunuudayo qunuudkii uu la imaanayo uu sameynayo adiga ma ka hari kartid maxaa yeele masaa-ishan oo kale masaa-il ijtihaadaad ku dhisan ama adiladeedu ay dhinacyo badan u jiitamayso ayay tahay masaa-isha noocaas oo kale ahna imaamka mutaabacadiisa haddaad ku khilaafto salaadii kaligaana ma tukanin imaamna lama tukanin meeshaasoo kalena hadaad waa aamusaa dhahdo waa iska taagnaanaya iyado laftirkeeda ayaa wax cusub ah oo diinta ku cusub ah ayb marka imaamka inaad mutaabacayso isaga marka waxay qalada isaga dushiisa ay noqonayaan waxay soo hosgelayaan yusalluuna lakum fa in asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim masaa-isha noocaan oo kale ibnu rajab sida uu ku tilmaamay fatxulbaariga ayb fatxulbaarigiisa uu ku tilmaamay bukhaarigau sharxay kitaab isagana fatxulbaari la yiraahdo ku sharxay sida ibnu xajarba uu kitaabkaasoo kale u leeyahay ayb xadiidkan marka aabaha ninka wiilka uu su-aalayo uu yidhi nabigaa la tukatay abubakara la tukatay cumar cuhmaan cali salaadaas wax ma jireen shaaficiyada waxay dhahayaan inuu isaga maqli jirin ayaa lagu xambaaraa oo meel dheer uu joogay marka suurtagal maaha inuu mar walba maqli waayo intaasoo sanana uu la tukanayo nebiga abuubakar cumar cuthmaan cali lilxadiidi saxiixi buu yiri fiihi ayb kan dhexdiisa ahaaday can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama lam yazal kama zuulin yaqnutu inuu qunuudayo fi subxi subaxa xataa faaraqa adunyaa intuu adduunyada ka baxay rawaahu alxaakim abu cabdillahi fii kitaabi alarbaciin waqaala xadiidun saxiix buu yihi xaakim marka isagu tasaahul baa ku jiray marka xadiidkan ibnu xajar baa aada u taxqiijiyey atalkhiis lxabiirka meeshaas marka waa in loola noqdaa ayb kitaab lqunuud kitaab la yirahdana waa kusoo saaray xadiidkanna marka waa xadiid daciif ah ayb oo dhammaantood waxay ka warinayeen ruwaadda abu jacfar araazi abu jacfar araazina waa ciisa bnu mahaan sayi lxifdi weeyaan marka isagaa la gooni noqday mutaabaco ma haysto ayb saa darteed marka xadiidkan ninkaas ayaa la gooni noqday waana waana nin sayi-ulxifdi ah wax mutaabaca ama mutaabicna ma haysto waclam ogow ana alqunuuta qunuudka mashruucun weeyaan mid la jideeyo cindanaa anaga agteena fi subxi salaada subax waclam ogow ana alqunuuta qunuudka mashruucun weeyaan ku la jideeyo cindanaa anaga agteena fi subxi salaadii subax wahuwa sunatun sunna waay muakadatun muta-akadatun ama mutaakidatun yani adkaysan low tarakahu haddii uu ka tago lam tabdul salaatuhu salaadiisa ma burayso laakin yasjudu lisahwi sahwibuu u sujuudaya buu yiri sawaa waxaa isku mida ah, tarakahu camdan uga tegayaa ow sahwan ama hilmaan uga tegayaa sujuudu sahwi la sameynana male sababtoo ah sunanimadeedanba jirinba wa amaa hayru subxi salaada subx heyrkeed min asalawaati alkhamsi shanta salaadood la ka mid a fahal yaqnutu fiiha dhexdeeda ma qunuudayaa fiihi halaathatu aqwaalin saddex qowl ayaa ku sugan lishaaficiyi u sugnaatay raximahu llahu tacaala al asaxu lmashhuuru qowlka mashhuurka ee asaxa ah minhaa ee aqwaashan saddexdaa ka mid a annahu in nasala haddii uu dego bilmuslimiina muslimiinta naasilatun wax kusoo degay oo abaar ama dhib ama yani colaad iyo wax lamid ah qanatu way qunuudayaan oo ilaa haddaanay waxba kusoo deginna falaa ma qunuudayaan wathaaniya qowlka labaad yaqnutuuna mulaqan salaadaha kalena waa qunuudayaan wathaalithuna laa yaqnutuuna mutlaqan maba qunuudayaan waay wallaahu aclamu kan koowaad baan ugu asaxsan markay naasila timaado in la qunuudo oo dhibaato muslimiinta caama ay ku dhacdo qunuud in la galo markaas laakiin qunuud subax u khaas a tilmaanay aimada in badanoo kamida salafku ma qabaan sida sufyaanu thawri iyo abuu xaniifa iyo imaam axmed iyoma qabaan imaam maalik iyo shaafici baa arkaan xadiidka kusoo aroorayna waa sheegno dacfi baa ku jiro waxaana laba dhinacba waa uga jiraa dacfiga dhinacaas oo ciise bnu mahaan ayaa ku jiro sayulxifdi ah dhinaca kalena wuxuu uga jiraa nakaarada oo ibnu xajarna uu ishaaray kaana laa yaqnutu ilaa idaa dacaa liqowmin ow calaa qowmin taas maxaa yeele mafhuumkiisu wuxuu tusayaa wax joogta ah inaynan jirin oo naasilada keliya un loo qunuudo nabiga marka bil buu qunuuday bishaas ka kabacdina waa ka tegey ayb cabaar ayaan baa lawadaa waa laga tegaa qunuutu naasilaha wayustaxabu waxaa la sunneeya alqunuutu qunuud cindana anaga agteena fi nisfi alakhiiri nuska dambe min shahri ramadaana ramadaan bishiisa kamida ah fi rakcati alakhiirati ragcada dambe oo min alwitri witriga kamid ah ramadaanka shan iyo tobanka dambe witirka marka la tukanayo ragcada ugu danbeysa in la qunuudaa la sunneeyaa waa soo aroortay midaan cumar iyay ka sugnaatay radia allahu canhu walanaa wajhun wej ayaan leenahay an yaqnuta inuu qunuudo fiiha ragcada ugu danbeysa dhexdeeda witirka ama witirka dhexdiisa fii jamiici shahri ramadaana bisha ramadaan oo dhan wawajhun thaalitun wej saddexaad ayaan leenahay fii jamiici sanati sanada dhanba witir oo dhan baa u qunuuda wahuwa madhabu abi xaniifata weeyaan kaasna walmacruufu iyo sida la garanayo min madhabina madhabkeenna huwa alawalu waaye sida la garanayo annaga madhabteena shaaficiyada waa sida hore oo witirka qunuudkiisa waxa waaye nuska dambe ramadaan bis ayb marka witirku dabcan witirka qunuudkiisu waa saxiix waay xasan bin cali ayuu nabiga baray sal allahu caleyh ali wasalam waradia allahu canhu faslun iclam ogow ana maxalal qunuuti qunuudka maxalkiisa ama booskiisa cindanaa annaga agteena fi subxi subaxa bacda rafci weyaan kasoo kor noqosho min arukuuci marka laga soo kor noqday rukuucda fi rakcati athaaniyati ragcada labaad rukuucda marka laga soo kor noqdo bacdigeeda weyaan waqaala maalikun raximahu llah imaam maalik waxa uu yihi yaqnutu wuu qunuudayaa qabla rukuuci rukuucda ka hor maalikiyada ayaga marka saas ay yeelaan maqaaribtan iyo haddaad la tukato ama maalikiyada salaada subax ragcada labaad qiraa'ada markay dhameeyaan faatixada akhriyaan suuradda ku xijiyaan waa aamusaayeen qunuud ay wadaan intaas marka markaas kabacdii allaahu akbar dhahay waa rukuucaya laakiin shaaficiyada waa marka samica allaahu leyraa kabacdi qaala asxaabuna asxaabteenna waxay yidhaahdeen falow qanata shaaficiyun nin shaafici ah hadduu qunuudo qabla rukuuci rukuucda ka hor lam yuxsab lahu loo xisaabi maayo cala asaxe qunuudkii subaxa la rabay ayuu leeyahay haddii qof uu qunuudo qabla rukuuc qof shaafici ah hadduu qabla rukuuc qunuudo ma loo xisaabayo maaliki hadduu inaa loo xisaaba buu kuleeyahy qof qof waaye dadka ma laba shareecay kala haystaanna waa in marka wusci uu ku jiro la yeeli karo sidaasna kale la yeeli karo qabla rukuucna waa lagu samayn karaa bacda rukuucna waa lagu samayn karaa ama shaafici ha sameeyo ama maaliki ha sameeyo ayb walanaa wejhun wej ayaa noo sugnaaday buu yiri anahu yuxsabu waa la xisaabayaa kanaana toosan sababtoo ah waxaa weeyaan sidii labadaba marka waa qunuudka witirka iyo soo arooray kaas witirka in qabla rukuuc iyo bacda rukuucba waa la sheegay wa calal asaxi haddaan qabano yuciiduhu qowlka asaxa wejka asaxa wuxuu ka wadaa midka ah haddii uu qof shaafici ah qabla rukuuc qunuud sameeyo ma la xisaabayada haddaan qabano yuciiduhu waa ku celinaya bacda rukuucina rukuucda ka bacdii wayasjudu lisahwina waa sahwina waa u waqiila laa yasjuduna waa la yiri wamaa lafduhu wamaa lafdulqunuuti qunuudka lafdigiisa falikhtiyaaru sida la doortay an yaquula fiihi inuu ku yiraahdo dhexdiisa waayo maa rawaynaahu fi lxadiidi saxiixi fii sunani abi daawuuda watirmidiy wاnasaa'iyi wbni maajah wاlbayhaqiyi wagayriha bilisnaadi الصaxiixi isnaadkii saxiixa can ilxasan bni caliyin radi allahu canhuma qaal calamanii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ibaray kalimaatin kelmado aquuluhuna aan dhaho aan dhahayo filwatri waterka filwatrina waa la dhihi karaa waa loo dabdin karaa waawda allaahuma hdinii fii man hadayta ilaahu hanuuni dadka aada hanuunisa macooda wacaafinii caafi fii man caafayta dadka aada caafisay macooda watawallanii ilaahu imaamul fii man tawallayta fii man tawallayta dadkaas aada tawalisay macooda umuurahooda aada tawalisay macooda ayb wabaarik lii ilaahu ii barakee aniga fiimaa acdayta waxaad bixisay ilaahu ii barakay waqini iga kori shara maa qadayta waxa aada xuguntay shartooda ilaahu iga magangeli ayb sharta marka waxa ayay ku dhex jiraa ficilka ilaahay shar ma laha isaga fa inaka taqdii waad xukumaysaa walaa yuqdaa calayka korkaadana laguma xukumo wax wa inahu shanigu waxa uu yahay laa yadilu ma dulloobayo man waalayta qof aada xiriirisay adiga tabaarakta rabbanaa rabbigeenu waad ixsaankaagaa ziyaaday watacaalayta waad kor noqotay qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanun qaala walaa nacrifu ma garanayna can nabiy sal l salam nabiga xaggiisa fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa shay-an wax axsana min hada kan ka fiican laakiin kan intuu kusoo arooren qunuutulwitri waay fiiri xadiiska dhexdiisa qunuud subax ma jira hore usheegnay wafii riwaayatin riwaaya dakaraha albayhaqiyu ou sheegay ana muxameda bna alxanafiya wa huwa bnu caliyi bni abi aalib waayo cali wiilkiisii waaye radia allaahu canhu qaal ina hada ducaaa ducadan huwa ducaau waa ducada aladii kaana abii aabahe ou ahaa yadcuu bihi inuu ku ducaysanayo fii salaati lfajri buu yiri salaada subax fii qunuutihi qunuudkiisa sidaasuu sheegay maxamed bnu alxanafiya haddii marka naazila iyo wax lamida ay jirto haduu saxiix noqdaba wayustaxabu waxaa la sunneeyay an yaquula inuu yidhaahdo caqiba hada ducaai ducadan ka bacdi allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamadi wasalim faqad jaa fii riwaayatin ayuu ku yimid linnasaa-iyi u sugnaatay fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa biisnaadin xasan wasala allahu cala alnabiyi ayaa timid qaala asxaabuna wain qanata haddii uu qunuudo bimaa jaa wixii yimid can cumara bni alkhadaab wixii ka yimid xaggiisa radia allahu canhu kaana xasanan oo wanaagsan mid wanaagsan buu ahaaday wahuwa anahu qanata fi subxi bacda rukuuci buu qunuuday faqaala wuxuu yihi allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka walaa nakfuruka ilaahu adaan ku kaalmaysanaynaa waa kaa dembi dhaaf dalbaynaa walaa nakfuruka ma kugu gaaloobayno oo abaalkaagii iyo ixsaankaagii ma asturayno wanu'minu bika waa ku rumaynaynaa wanaqlacu man yafjuruka waan ka siibanaynaa qofkii adiga kugu faajiroobo allaahuma yaa allaahu allow iyaaka nacbudu adaan ku caabudaynaa walaka nusalli adaan kuu tukanaynaa wanasjudu aan kuu sujuudaynaa wa ilayka nascaa adaan kuu soconaynaa aan kuu rooraynaa ayb wanaxfidu aan kuu degdegaynaa narjuu raxmataka raxmadaadaan rajaynaynaa wanakhshaa cadaabaka cadaabkaadaan waa ka cabsanaynaa ina cadaabaka aljidda ayb cadaabkaaga xaqa ah mulxiqun weeyaan mid haleelay mulxaqun mid la haleeshiinaya bilkufaari gaalada allaahuma yaa allahu allow cadib ilkafarata gaalada ilaahu cadaab alladiina kuwaasoo yasuduuna can sabiilika jidkaaga dadka ka celinayaan wayukadibuuna rusulaka rusushaada beeninayaan wayuqaatiluuna awliyaaka awliyadaada la dagaalamayaan allaahuma yaa allahu allow ikfir lilmuminiina u dhaaf walmuminaati muminaadkana u dembi dhaaf wlmuslimiina u dembi dhaaf iyo wlmuslimaati wa aslix ilaahu hagaaji daata beynihim dhexdooda waalif bayna quluubihim ilaahu quluubtooda isku soo dun wajcal fii quluubihim quluubtooda dhexdooda waxaad ka yeeshaa aliimaana iyo walxikmata iimaan iyo xikmad wathabithum ilaahu sug calaa milati rasuulika rasuulkaaga diintiisa ilaahu ku sug sala allahu calayhi wasalam wa wsichum an yuufuu bicahdika ayb wa awsichum ilaahu ku ilhaami an yuufuu inay oofiyaan bicahdika ballankaada alladii caahadtahum aada kula ballantay caleyhi ballanka korkiisa wansurhum ilaahu u gargaar calaa caduwika wacaduwihim cadowgaaga iyo cadowgoodaba uga gargaar ilaaha alxaqi yaa ilaaha alxaqi xaqa ilaahiiso ilaahay xaq ahaa wajcalnaa minhum ilaahu naga yeel anagana sidaas hadduu ku duceysto abu daawuud baa maraasiisha kusoo saaray cabdirasaaq iyo bayhaqina waa soo saareene waa hagaagsan tahay buu yiri waclam ogow ana almanquula sida lasoo guuriyey can cumara radi allahu canhu laga soo guuriyey cadib ilaahu cadaabka farat ahlilkitaab ahlulkitaabka gaaladooda ilaahu cadaab yahuud iyo nasaaro liana qitaalahum maxaa yeele dagaalkooda dalika zamaana waqtigaas sheyga cumar laga soo guuriyey sidaas ah sidaasu ahaa liana qitaalahum maxaa yeele dagaalkooda dalika zamaana waqtigaas yani fii dalika zaman kaana maca kafarati ahlilkitaab ay ahayd ahlukitaabka gaaladooday la dagaalamayeen markaas wa ama alyowma maanta falikhtiyaaru sida la doortay an yaquula cadib lkafarata gaalada ilahu cadaab midaska caamiga mid ahlu kitaaba iyo mid mushrik oo wathani ah waxuu doonaba ha ahaado qowluhu naqlacu ay natruku waa ka tegaynaa waay wa qowluhu yafjurukana yulxidu fii sifaatika sifaadkaaga iilaayo kan leexunayo wa qowluhu naxfidu bikasri lfaai fa-da oo la hoos dhigo waa ay nusaaricu waxaan u degdegaynaahu wa qowluhu aljidda bikasri ljiimi waa ay lxaqa wa qowluhu mulxiqun ama mulxaqunna bikasri lxaai cala lmashhuuri sida mashhuurka xada in lahoos dhigo wayuqaalu fahuwa <clears throat> mulxiqun wa alxaqa waa afcala ficil maadigiisa uu rubaaci yahay marka maxaa lagu keenaa eh, ismigiisa faacil iyo ismigiisa mafcuul mudaariciisa oo xarfu mudaarica laga tiray miim godan la geeyey booskeeda la geliyey xarafka maa qablal aakhirkana la hoos dhigay haddaa ismu faacil rabto ismu mafcuul haddaa rabtan kor dhigto alxaqa yulxiqu waay ya-da tuur miim geli mulxiqun ismi faacil ismu mafcuul mulxiq mid yani waxaa weeyaan haleelay mulxaqunna mid la haleelay waayahay dakarahu ibnu qutaybata ayaa sheegay ibnu qutaybata addiina wariyu wagayruhu iyo keyrkii waqowluhu daata beynihimna ay umuurahum arrimahooda wa iyo xiriirkooda waqowluhu alxikmata uu yidhana hiya kulu maa shay dhammaantiis weeyaan mana celiyo qofka ka celiya min alqabiixi xumida ka celiyo waqowluhu wawsichum ay alhimhum ku ilhaami waay waqowluhu qowluhu wajcalnaa minhum ay miman haadihi sifatuhu dadkan sifadiisu ay tan tahay naga dhigo qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen yustaxabu waxaa la sunneeya aljamcu in la jamciyo bayna qunuuti cumar cumar qunuudkiisa iyo wamaa sabaqa wixii soo hormaray fain jamaca beynahumaa hadduu jamcinayo fal asaxu sida asaxa taakhiiru qunuuti cumar cumar qunuudkiisa dib in loo dhigo wain iqtasara hadduu gaabsanayana falyaqtasir cala alawali kan horaha ku gaabsado allahuma hadini wainamaa yustaxabu ljamcu ayaa la sunneeya baynahuma iyaga dhexdooda idaa kaana baynahumaa labadan duco la jamciyo idaa kaana haddii uu yahay qofku munfaridan keligiis ow amase imaama maxsuuriina dad kooban imaamkooda haddii uu yahay yardowna ku raalli noqonayo bitatwiili salaada in loo dheereeyana ku raalli ah wallaahu aclamu waclam ogow buu yiri ana alqunuuta qunuudka laa yatacayanu ma caynoobayo fiihi qunuudka dhexdiisa ducaaun duco cala almadhabi lmukhtaari sida la doortay yacni waa in la ducaysto hal duco oo mucayan a ah ma jirto oo qunuudka taasuu ku ansaxaa haddii laga tagana ma ansaxaayo ma jirto fa ayu ducaain ducatii aho dacaa bihi uu ku ducaysto xasala alqunuutu qunuudkii waa ku xasilay walow qanata haddii uu qunuudo biaayatin aayad ow aayaatin ama aayado min alqur'aani alcasiizi qur-aanka ka mida wahiya aayaadkuna aayaduna mushtamilatun ay tahay mid koobsanaysa cala ducaai duco xasana alqunuutu rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar allahu akbar walaakina alafdala sida fadliga badanse maa jaa-at bihi sunnatu sunnada waxay ku timid waayo waqad dahaba jamaacatu min asxaabina jamaaca asxaabteenna ka waxay ku tageen ilaa anahu yatacayanu waa caynoobayaa ducadaa walaa yujziu gayruhu ducadaas duca aan ahaynna ma gudayso waclam ogow anahu yustaxabu anahu ana alxaala washana yustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa kaana almusalii qofka tukanaya hadduu yahay imaaman imaam an yaquula inuu yidhahdo allaahuma hdinaa bilafdi ljamci wakadalika albaaqi walow qaala ihdinii xasala alqunuutu qunuudka waa xasilaya wa kaana makruuhan shay la kahda ayuuna ahaanayaa liannahu yukrahu lilimaami imaamka waxaa loo kahdaa takhsiisu nafsihi nafsadiisa inuu ku gaar yeelo biducaai ducada raweynaa fii sunani abi daawuud abuu daawuud sunankiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay watirmidiy can thawbaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly salama laa ya cabdun addoon ma imaam noqdo fayakusa nafsahu nafsadiisa marka uu ku gaaryeela bidacwatin duco duunahum dadka kale ma'muumiinta sokadooda fain facala haddii uu sidaa yeelo faqad khaanahum waa khiyaanay dadkiibuu khiyaanay in marka ducadii uu jamc ka dhiga saas u wadaa qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasanu faslun ikhtalafa asxaabuna asxaabteenna waxay isku khilaafeen fii rafcil yadeyni labada gacmood kor uqaadistooda qaadistooda fii ducaai lqunuuti wamasxulwajhi iyo wejiga in lagu masaxo bihimaa labada gacmood calaa halaathati awjuhin bay isugu khilaafeen saddex wej asaxuhaa saddexda wej kan ugu asaxsan annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa rafcuhumaa gacmaha kor in loo qaado walaa yamsaxu lwajha wejiga laakama ku masaxayo marka la dhameeyo dadka qaar marka markaay dhammaato saas dhahay arkeen wathani wejka labaadna yarfacu waa koryeelayaa gacmaha wayamsaxuhu waa masaxo wathaalitu wejka saddexaadna laa yamsaxu walaa yarfacu mana masaxaayo wejiga ku masaxi maayo mana kor yeelayo gacmaha kor uma qaadayo waitafaquu waxay isku waafaqeen calaa anahu laa yamsaxu ma masaxayo hayra alwajhi wejiga meelaan ahayn min asadri xabadka iyo naxwihi ah xabadka inaan la masaxaynin taas isku waafaqeen bal qaaluu waxay yidhaahdeen dalika makruuhun weeyaan waama aljahru bilqunuuti walisraaru bihi qunuudka kor loo qaado ama la siraysto faqaala asxaabunaa asxaabteeni waxay yidhaahdeen faqaala asxaabunaa asxaabteeni waxay yidhaahdeen buu yidhi in kaana almusalli qofka tukanaya haddii uu yahay munfaridan qof keligiis ah asara bihi waa siraysanaya wain kaana imaaman haddii uu yahayna jahara cala almadhabi korba u qaadaya cala almadhabi saxiixi madhabkii saxiixa almukhtaari la doortay alladii dahaba ilayhi alakharuun culimada badankoodna ay ku tageen wathaanii kan labaad annahu yusiru waa siraysanaya ka saa'iri dacawaati fi salaati ducooyinka salaadaha ku jira sida loo siraysto kale u siraysana maalikiyada marka sidaa ku tagtay wa ama alma'muumu ma'muumka fa in lam yajhar ayb wej oo bacdi shaaficiya ay dhaheenna waayahay waama alma'muumu ma'muumku fain lam yajhar ilimaamu imaamka haddii uunan la jahrin qanata siran hoosba u qunuudaya ka saa'iri dacawaati ducooyinka soo haray siday yihiin oo kale fainahu yuwaafiqu fiiha alimaama imaamkiibuu ku waafaqayaa siran sir ahaan wain jahara alimaamu imaamku haddii uu la jahra bilqunuuti qunuudkii fain kaana alma'muumu ma'muumku haddii uu yahay yasmacuhu inuu maqlayo ammana waa aaminsanaya calaa ducaa'ihi ducadiisa ayuu ku aaminsanayaa washaarakahu fi hanaa'i ammaanta alla la ammaanayana waa la wadaagsanaya fii aakhirihi yani wxookooda allahuma hadinaa fii man hadayt aamiin ayuu dhahaya laakiin inta dambe ammaanta inta dambe inteewa marka waqinaa shara maa qadayta markuu yidhaha fainaka taqdii walaa yuqdaa calayka fainahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadayta tabaarakta rabbana watacaalayta waa dhahayaa kaas soo ma'muum abuu dhahaa washaarakahu fi hanaa'i saas waay fii aakhirihi wain kaana laa yasmacuhu haddii uunan maqlayninna oo meel dheer uba uu ka joogo qanata siran hoosba uu qunuudaya waqiila yu-aminu waa aaminsanayaana waa layidhi waqiila waxaa layidhi lahu an yushaarikahu inuu la wadaago ayuu leeyahay maca samaacihi maqalkiisa lala qabo asoo maqlaay haddana inuu la wadaago waa leeyahay walmukhtaaru lawalu sida la doortayse hore waayahay waamaa amaa kayru subxi salaada subax keyrkeed idaa qanata fiiha hadduu dhexdeeda ku qunuudaayo xayu meel naquulu bihi aan dhahayno naazila wax lamida ah hadday jiraan fain kaanat jahriyatan salaadu hadday tahay mid jahriye ah wahiya almaqribu waalcishaau waaye fahiya ka subxi oo kale waa calaa maa taqadama wain kaanat duhran aw casran hadday tahayna faqiila waxaa layidhi yusiru fiiha waa sinaysanaya bilqunuuti qunuudka waqiila inahaa ka subxi subxi oo kale waayena waa la yidhi walxadiidu saxiixu xadiidka saxiixa ah fii qunuuti rasuulillahi sal l salam nabiga qunuudkiisa ku saabsan cala aladiina kuwii korkooda qatalul quraaa yani isagoo kuwii habaarayo ama ayb dileen dadkii quraada ahaa bibi'di macuunata ku dileen yaqtadii wuxuu keenaya daahiruhu sida ka muuqata aljahra daahirkiisa wuxuu keenayaa aljahra kor u qaadis bilqunuuti qunuudka kor loo qaado fii jamiici salawaati salaadaha dhammaantood fafii saxiixi lbukhaariyi waxaa ku sugan baabu tafsiiri qowlillahi tacaala laysa laka min alamri shay-un can abi hureyrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama jahara nabiga korbuu u qaaday bilqunuuti qunuudkii fii qunuuti naasilati qunuudkii waayahay meeshan marka xaafidku nataa'ijul afkaarka wuxuu ku yiri fii saxiixi lbukhaariyi yuuhimu anahu fi lmowdic almadkuuri bihada lafdi baabka uu sheegay iyo xadiidka xadiidku inuu baabkan hoostiisa ku yaallo lafdigaana uu ugu yaallo ayuu ku moodsiina ayb wainamaa fiihi can abi hurayrata ana nabiya sal l slam kaana idaa araada an yadcuwa liaxadin aw yadcuwa calaa axadin qanata bacda arukuuc saasuu ahaa fadakara alxadiid aladii fiihi allaahuma anji lwaliida wa fiihi yajharu bidalika ayuu la jahraayey marka sheekhu imaamu nawowi macno ahaana u sheega laakiin xadiidka lafdigiisu sidaan maahayn saasuu ahaa ayb baabu tashahudi fi salaati salaada dhexdeeda ataxiyaadkeeda cadeyntiisiiba u baab tashahud ataxiyaadkaa lagu magacaaba ashaduda ku jirta darteed qaala alimaamu raximahu llahu tacaala waxa uu yihi iclam ogow ana salaata salaada in kaanat haddii ay tahay ragcatayna laba ragco faxasbu oo keliya ka subxi oo kale iyo nawaafili sunnooyinka falaysa fiiha dhexdeeda ma maahanin ilaa tashahudun waaxidun hal ataxiyaad unbaa dhexdeeda wain kaanad hadday tahay halaaa rakacaatin ayb saddex ragcana aw arbacana ama afar ragcana fa fiiha tashahudaani laba ataxiyaad baa dhexdeeda ahaaday awalun mid hore wathaanin iyo mid labaad wayutasawaru waxaa la tasawurayaa fii xaqi lmasbuuqi kii laga dhaqay masbuuqyaa la yidhaahdaa masbuuq waxaa la yidhaha qofka salaadii imaamka qeyb kamida ay ka hormartay masbuuqi waxaa laga tasawuraa buu yihi halaathatu tashahudaatin saddex atixiyaad inuu yeelo karo ayb saddex atixiyaad saa ku yeelo karaa ragcada labaadoo lagu jiro ayuu maqribkii yimid atixiyaadkiibuu fariistay marka ragcadii saddexaadna waa atixiyaadsaday imaamkuu la atixiyaadsaday tii u dambeysay isaga maxaa u dhiman marka hal ragco halka ragco waa u istaagay waa inuu atixiyaada saddex atixyaadu sameeye marka masbuuq saddexaa laga tasawura isaga ayb siyaabo kalena ku imaan kartaa wayutasawaru fii xaqihi fii salaati lmaqribi salaada maqrib dhexdeedana arbacu tashahudaatin baa laga tasawura laga tasawuri karaa ayb tii hadda waxay ahayd tii labaad u atixiyaaday ragcadii labaad oo atixiyaadkeeda kusoo gaaray tii saddexaad waa atixiyaaday oo isaga laba u ah midii kalena waa ka afar baa la tasawuraa buu leeyahay mithlu an yudrika inuu gaaro soo gaaro alimaama imaamka bacda rukuuci rukuucda ka bacdi fi thaaniyati ragcada labaad fa yutaabicahu fi tashahudi alawali buu ku raacayaa iyo wathaani kii labaad walam yaxsul lahu min asalaati salaadii dhexdeedana uma xasilin ilaa rakcatun unba u xasil faidaa salama alimaamu imaamku haddii uu salaamo noqsado qaama almasbuuqu masbuuqii waa kacayaa liyatiya si uu ula yimaado birakcatayni albaaqiyatayni labada ragcee u dhiman caleyhi sa korkiisa ugu dhiman fayusallii rakcatan ayuu tukanaya wayatashahadu ataxiyaadsanaya caqibaha gadaasheeda liannaha thaaniyatuhu tiisii labaad waay uma yusalli thaalitata buu tukanaya caqibaha haahey midaan waxay tahay annaga marka waxaan mithaalinay isagoo kusoo gaaray isagoo eh, ragcada labaad tirsaday oo kusoo gaaray ragcadii labaad qabla rukuuc bacda rukuuc hadduu kusoo gaaray ka waran meeqou sameynaa markaas afar atexiyad say ku dhaceen marka salaadii wuxuu soo gaaray imaamkii oo ragcadii labaad ataxiyaadsan allahu akbar buu yiri waa hoobtay ataxiyaad waa kaas waa la istaagay haddana kii dambe ragcadii saddexaad imaamka tiisii saddexaad ayaa loo istaagay waa la atixiyaaday imaamka isagoo ragcadii koowaada u tahay laakiin ilaa midii atixiyaadka uu kala qabsaday ma la tirinayo mogta isaga waa atixiyaadi laakiin ragcadaas ma tirsana hal atixiyaad meeshaasu ka yimid ragcadii imaamka ugu dambeysay oo ninkaana tiisii koowaada uu tirsanayo ahaydna waa la atixiyaadi markuu istaagay meeqa ragca u dhiman laba u dhiman laba u dhiman laba ragca u dhiman maxaa yeelay atixiyaadka koowaaduu kusoo gaaray ma la tirsanayo ragcadaas tii ka horreysana waa dhaafta isaga marka meeshaas sida laba atixiyaad ka qabo oo hal ragcana qaba bis markuu istaaga laba ragca laga rabaa labadaas ragco midda koowaad markuu sameeyo waa inuu atixiyaado sababtoo ah midiisii labaad waa isaga haddana waa istaagay tii u dambeyso haddana tukade tashahud kalaa kasoo ba afar saxeesaasa looga tasawura ayb ma fahamta ama idaa sallaa naafilatan haddii uu salaad sunna tukanayo fanawaa uu niyeysto akhara min arbaci rakcaatin afar ragco wax ka badan bianna waawaaba inuu niyeystay miata ata rakcatin boqol ragco ayuu niyeystay falikhtiyaaru sida la doortay an yaqtasira fiiha inuu ku gaabsado calaa tashahudeyni laba atixyaad bis boqol ragcuu niyeysta hadduu doono inta isku xijiyo isku xijiyo isku xijiyo midda sagaashan iyo sagaalaad ayuu ku atixyaada waa istaaga tii boqolaad marka atixyaad labaad usoo bira fa yusalii maa nawaahu wixii uu niyeystay buu ku tukanaya ilaa ragcatayni laba ragco maahani wayatashahadu waa atixyaadayaa uma yaatii biragcatayni buu la imaanaya wayatashahadu tashahuda athaaniya taxiyaadkii labaad buu markaa ataxiyaadaya wayusalimu waa salaamo noqsanaya qaala jamaacatu min asxaabina waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana an yaziida inuu ka badiyo calaa tashahudeyni laba ataxiyaad walaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado bayna tashahudi alawali ataxiyaadka koowaad wathaani iyo kan labaadna akharu min ragcatayni laba ragca wax ka badan wayajuusu waxaa banaan an yakuuna baynahumaa dhexdooda inuu ahaado ragcatun waaxidatun hal ragco fain zaada haddii uu ka ziyaadiyo calaa tashahudeyni laba atexyaad uu ka ziyaadiyey ow kaana beynahumaa ama dhexdooda ou ahaada labada atexyaad akharu min ragcatayni laba ragca wax ka badan batalat salaatuhu salaadiisu waa buu yiri laba atexyaad buu ka badiyey ayb amase laba atexyaaduu sameeyey laakiin labada atexyaad inta u dhexayso laba ragca waa ka badan tahay maalan waxuu rabaa toban ra toban ragco inuu dukado markaas wuxuu sameeyey ragcadii afaraad markuu maraayo atexyaadi waa istaagay lixdii kale isku xijiyey tii ugu dambaysa tobanaada u fariistay labadan atexyaad meeqaa udhexaysa laba ragca wax ka badanaa udhexaysa oon salaamo noqsi ku jira aa buriya salaadiisu wa qaala aakharuuna kuwa kale waxay dhaheen yajuusu waxaa banaan an yatashahada inuu atexyaadsado fii kulli ragcatin ragcad kasta wal asaxu jawaasuhu banaanaanshihiisa waa fii kulli ragcatayn laba ragco kastay ku banaan tahay laa fii kulli ragcatin ragcad kastaa maaha laba ragco kasta inuu atexyaada waa fiican tahay salaat leyli matna matna waa ka nabiga yiri sala allahu alayhi waali wasalam waclam ogow ana tashahuda tashahudka alakhiira dambe waajibun waajib inuu yahay ayb cinda shaaficiyi shaafici agtiisa iyo axmeda imaam axmed iyo waakhari culamaa iyo culamada badankood wa sunnatun sunno weeyaan cinda abi xaniifata wa maalikin abu xaniifa iyo maalik atcaafka dambe waa sunnaay leeyihin wa ama tashahudu lawali waa taxiyaadka kuwaad fa sunnatun weeyaan sunna cinda shaaficiyi salaada day laba ataxiyaad leeda kan hore waa sunna cinda shaaficiyi wa maalikin wa abi xaniifata walakhariina wawaajibun waajib weeyaan cinda axmed imaam axmed falow tarakahu haddii uu ka tago cinda shaaficiyi shaafici agtiisa saxad salaatuhu salaadiisa waa ansaxaysaa walaakin yasjudu lisahwi sahwi buu u sujuudayaa tarakahu camdan ow sahwan kas uga tegayayaa ama hilmaan uga tegayayaaba wallaahu aclamu intaas kabacdi wuxuu gelayaa marka alfaadu tashahud ataxiyaadka see loo akrinaana siiqooyinkiisa wabiاllaahi towfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi